raxmaan raxiim subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar subax wanaagsan saaxiibayaal waa axad taariikh ay ku beegan tahay toddobaalabaatanka bishii sideedaad ee agosto sannadda labada kun barnaamijka falaqaynta waxaad ku maqli doontaan dad dhigaya dibadbaxyo ka dhan ah dowladda soomaaliya oo looga soo horjeeday xariggii loo geystay jenaraal sheegow oo ka dhici magaalada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe oo la xirxiray iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo xayiraad saartay aaladda telegramka ee ay isticmaalaan dadka baraha bulshada isticmaal macluumaadkaas ayaan ku eegi doonaa daawadayaal barnaamijkeen waa dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta intaaynu ku guda jirno waa mar kale iyo falaqaynta madax baa dhex taallo jiqooyo laga mabaxo rag baa hore ugu jaabe iska jir jiddeer baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiqooyo laga mabaxo rag baa horay ugu jaabe iska jir kuwa jira kula jiro jirkana midabkaaga lo cadawa kuu jebinaye iska jir kuwaab jira kula jiro si qabyaaladii waa jareexo jidkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waa nacsabeele iska jir qabyaaladii waa jareexo ka jiidisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waa naqsabeele iska jir qaar baa jira jeelu qaba saaxiibayaal mar kale subax wanaagsan ayaa leenahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa saaka lagu xiray dad eh, dhigayay dibadbaxyo looga soo horjeeda xarigii jenaraal sheego toddobaadkii hore ee dowlada soomaaliya uu geysatay magaalada muqdisho waxaana dadkan lasoo xirxiray xili ay abaabulayeen banaanbax ka dhan ah xarigaasi farxaan maxamed xuseen oo kamid ah wariyaasha keenan oo stuudiyaha igula sugan ayaa isha ku hayay banaanbaxayaashaasi lasoo qabqabtay ee lagu xirxiray magaalada jowhar farxaan sodhow saciid waa mahadsan tahay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wararka kimaane waxay sheegayaan in saaka aroortii hore ee dad markaasi taageerayaal u ah mm. jarnal sheegow oo dowladda federaalk soomaaliya ay xirtay mm. ay markaasi isku aruursanayeen xaafado kamid ah magaalada jowhar islamarkaana ciidamada ammaanka iyo kuwa atmisba ay ka warheleen in magaalada ay doonayaan in banaanbaxyaal ay ka dhigaan dadkaasi ayaa xaafadihii ay joogeen ugu tagay isla markaana soo qabtay muuqaalo lasoo duubay ayaa muujinayay in dadka mudaharaadka doonaya inay dhigaan ay ciidamada feel geliyeen markaana ee eh, markaasi ay xirxireen mm-hmm. iyadoona wadooyinka magaalada jowhar iyo xaafadaha qaarba ee mm-hmm. ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabelle lagu soo daadiyey mm-hmm. iyadoo laga hortegayo in banaanbaxyadaasi ay ka dhacaan magaalada jowhar dad goobjoogyaal ah oo markaasi la hadal waxay noo sheegeen in banaanbaxyadan maanta la qorsheynayay inay ka dhacaan jowhar laakiin ciidamada ammaanka ay ka hortageen islamarkaana dadkii horjoogyaasha ah ee banaanbaxyada qabanqaabinayna ay ciidamada xireen isbuucyadii maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay in taageerayaasha genaraal sheegow ay banaanbaxyo dhigayaan mm. magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale jowhar iyo marko hase mm. yeeshee magaalada jowhar ayaa taageerayaashii ugu horreeyay lagu qabtay mm. islamarkaana ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen weli wax war ah ma ka soo bixin maamulka iyo laamaha ammaanka ee magaalada jowhar laakiin dadka deegaanka ayaa sheegay ama warkaasi sheegay in markaasi la xerxiray dadkii banaanbaxa qabqaabaneen waaya farxan dadkan xaafadahooda laga soo baxshay iyagoon banaanbaxi dhigin maxaa keeni karaa in dadka sida ay sheegeen goobjoogyaasha waxaa la bartilmaamaysanayay dad qaar oo loo malaynayo inay markaasi banaanbaxyada iyaga qabanqaabinayeen mm-hmm. islamarkaana muuqaalada la baahiyey waxaa muujinaya in saaka aroortii hore feel dheer la geliyay dadkaasi oo wado laami ah ku taala jowhar mm-hmm. ay markaasi dadka laiskugu keenay mm-hmm. ciidamada ammaanka ay iskugu keeneen islamarkaana qaarkood indhaa laga xirxiray saraakiisha laamaha ammaanka iyo sidoo kale maamulkaba weli ma aysan arintaasi faahfaahin rasmia ka bixin laakiin mhm. weli xaalada magaalada ayaa ah mid yarkacsan inkastoo xaada ay iska degan tahay mhm. horjoogayaashii banaanbaxyada doonayeen inay dhigaan gacanta lagu dhigay waa gartay magaalada muqdisho ee banaanbaxan qeyb ayay ka ahayd goobaha laga abaabulayo waxaana sidoo kale booliiska soomaaliya war ay soo saareen ay ku joojiyeen banaanbaxa la qorsheynayo in muqdisho laga dhigo sababo la xiriira falal amni darro oo suurtagal ay tahay in magaalada ay ka dhacaan degnino amni ay sheegeen inay soo baxayaan marka banaanbaxyadii muqdisho laga qorsheynayay xaggey ku dambeeyeen iyaga saciidow ilaayo hadda magaalada muqdisho wax banaanbax oo ka dhacay ma jiraan laakiin booliiska ayaa degni soo saaray waxayna sheegeen inaysan banaanbaxsan ka dhici karin magaalada muqdisho ciddii banaanbaxaasi qabanqaabanaysana tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono mhm. inkastoo taageerayaasha jenaraal sheego baraha bulshada aada looga hadlayay oo boorar ay ku daabacdeen mhm. waxayna sheegeen in banaanbax ay dhigi doonaan mhm. hase yeeshee ilaa iyo saakii wax banaanbaxa oo magaalada muqdisho ka dhacay ma ay jiraan laamaha ammaankana waxa ay sheegeen inaysan banaanbax lagu dhigi kara magaalada muqdisho iyagoo sheegay awoodsa wey inay jirto amni daro iyo sidoo kale mhm. eh, ciddii banaanbax qabanqaabanaysana aysan eh, tallaabo sharci waafaqsan ka qaadi doonaan mhm. marka la fiiriyo guud ahaanba magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale marko mhm. ayaa xaaladooda iska degan oo taageerayaasha jenaraal la sheegay inaysan banaanbax ka dhigaynin halka saaka aroortii hore ay isku dayeen qaar ka mid a ah taageerayaasha jenaraal ay banaabax ka dhigaan magaalada jowhar ay ciidamada ammaanka qabteen waayahay eh, waxaa jira sidoo kale eedo eh, soo baxayay eh, oo loo jeedinayay laamaha ammaanka taasoo markaa la xiriirtay in ay gaf wareegayaan xaafadaha dadka abaabulaya banaanbaxayaasha ka dhanka ah xariga jenaraal sheego magaalada muqdisho ee qaar kamida taageerayaasha oo warbaahinada kala duwan la hadda waxa ay sheegeen in ay eh, banaanbaxa abaabulkaas eh, ay wadaan eh, la doonayo in lagu celiyo oo xaafadahooda ay ciidamo laamaha amniga ka tirsan ay gaaf wareegayaan eedahaasi maxaa keeni kara maasa maxaase diidaya marka in dadka loo madax banneeyo oo banaanbaxooda si calana ay u dhigtaan amaba loo mudeeyo oo muddada xilligaas qabsada banaanbax la dhaho gudahaba dowladda waa ay diiday oo qoraal kasoo baxay booliiska ayaa lagu diiday in markaasi banaabax ay dhigaan ama magaalada muqdisho laga dhigo taageerayaasha jenaraal sheegow qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in banaabaxooda laga hor istaago qasabna ay tahay in ay markaasi banaabax dhigtaan inkastoo ilaayo haatan aan lahaynin banaabax ka dhacay magaalada muqdisho hase yeeshee waranka ay sheegayaan in qabanqaabadiisa ay socoto oo ay doonayaan in taageerayaasha ay dhigaan banaanbax siyaasiyiin oo markaasi madax hore oo dalka soo xukuma ay ku jiraan ayaa arintaas janaal sheego si kulul uga hadlay iyo caburinta markaasi la sheegay in lagu hayo ee taageerayaasha janaal sheego madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kamid ah mas sida kulul uga hadlay taageerayaasha janaal sheego dhibaatada ay tabanayaan iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur ayaa isna bartiisa facebook kusoo qoray in markaasi ay qalad weyn tahay in dad banaabaxaya xabad nolol loo adeegsado mhm. intaasi oo dhan kadib waxaa ka dambeeyay qoraalka dowladda ay soo saartay oo booliska uu soo saaray mhm. oo ku aadan in la joojinayo banaanbax isla markaana aysan suurtagal ahayn mhm. in magaalada muqdisho ay ka dhigaan taageerayaasha jarnaal sheegow waayahay farxaan dhinaca kale dowladda soomaaliya waxa ay xayraad kusoo rogtay aalada telegaraamka oo berihii dambe eh, iyada iyo laba aaladood oo kale oo social mediaha ah oo soomaalidu ay aada u isticmaasho ay dowladu sheegtay inay xirayso barta telegramka maxaa ka cusub maanta saciidow hadalkii wasiirka kadib oo telegram ay shaqeynaysay haddana saakii saacada kooban ayaa hal mar lagu waabariistay in aalada telegramka hawada laga saaray mhm. oo dadka baraha bulshada ay kusoo qorayeen telegram waa hawada laga saaray mhm. dowladda oo horey usoo saartay wasiirka wasaaradda boose isgaarsiinta in aaladaha telegramka mm-hmm. iyo wanig iyo tictokba la xirayo mm-hmm. laakiin hadda amarka wasiirka waxaa ka dhaqan gashay in mm-hmm. hawada laga saaro aaladaha telegram iyo sidoo kale wanig inkastoo weli ay shaqeynayso aalada tictok oo cabashooyin badan ay keeneen taageerayaasha ama dadka inta badan taageera ama isticmaalaba aaladan tictoka saaki oo telegram lagu waabariistay in hawada laga saaray ayaa ka mid noqonaysa amarada dhaqangalay ee wasiirka wasaaradda booste isgaarsiinta mhm. inkastoo weli war rasmi ah haddana oo arrintan joojintan ku aadan oo dhaqangashay aysan weli wasiirka kasoo bixin hase yeeshee wasiirka hore ayuu u sheegay in aaladahaasi guud ahaanba la joojin doono mhm. aalada telegramka waxay kamid tahay aaladaha inta badan ay dadka isticmaalaan oo siyaabo kala duwan ay isticmaalaan hase yeeshee dowladdu waxay sheegtay in aaladan dhibaato badan ay ku hayso bulshada isla markaan lagu baahiyo muuqaalo aan markaasi wanaagsaneen oo anshaxa ka baxsan taasi ay sabab u dhigto in dowladda ay markaasi xirto aada u mahadsan tahay farxaan maxamed xuseen kaasina waxauu ahaa saaxiibayaal farxaan maxamed xuseen oo keenan ka mid ah ilana eegayay aalada telegramka dowladda soomaaliya ay xayraad kaga soo rogtay guud ahaan soomaaliya iyo sidoo kale banaanbaxayaal qorsheynaya inay dibadbaxay ka dhigaan magaalada jowhar oo la xirxiray hagaag saaxiibayaal gabagabadii barnaamijkeen ayaa isla sii gaarinaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan

koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay imrigeeda duunyada waxaa jira col iyo nabadye caydhiyo nin xoolaale cawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn warwaaqlow adduunyoy ileen aayaa malahe ya dheegi jari war weli tarxiilkii bay kaaga dhegan tahaye iminkaba laascaanood wa tegi kartaa warwaaqlow galmaane waxaa la yidhi reerkii la joogaba adduun waa dhib iyo hawle harbaqoolka habeen dheelmadkiiyo hiira bahallaynta haloosigii rag hore soo maraad ku hardafaysaaye waa geed hiddaa oo nin weli jeer harsanayaae ha ka dudin danaha nolosha waa lagu haraadaywar axmedo waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida ninna waayahaa xira labadaasi waxaan ahayn horaa loo oga waayayo waa nin iyo waagii war cabdulla muuse bixi maanta waxay ka joogtaa waxbahay dabiibina wadkaanisaragne buwaaqlowdanina waxay ka maraysaa wabadigadarajowaryaadhaha jimcihiinninba dhan u badiyaa ka dhacday madaxweyne xasan sheekh lama kunamayoafartiiou taga ceelbuuroo shabaab laga xoreeyey laakiin lama kunamayotoobadiimu kale shabaab qabsadeen war cabdulowdiiba sabtii xasan xilka laga qabsaday waryaadhaha warkaan hayga dhex gelina haddaanuu mu kale tegi rabaahohe ceelbuur waa xor waxauna shacabka ceelbuur dhihi doonaa ninba waayihiisa ileen meel ku waabo waa lakala fogaade eh, ma laydin warramay wal cabdulla mala shacabkuna wuxuu odhan doonaa maye maye maye noo wad sheekada war xasan shiikh labadii jeer uu xilka soo maray labadiiba haduu ceelbuur shabaab ka xoreeyey waa madaxweynaha qurahee shabaab ay kala dhinteen oon macaamilkooda aqoon warbow axmed leelow gooja caddi waa la xoreeyey haddii madaxweynuhu goorma soo booqan doonaa wal ciyaari waa gelin dambe waxay naga maraysaa yuucuni waraabuhu yuuryuur kaylaali weeraha waa yahay war shacabka oo sagaal sano qasab ku dhegaysanayay bunayati bunayati waxaa xala u shidnayd ceelbuur ku yaalay ku yaalay cayntiisa leedahay war ismaaciil cabdimaalig oo ceelbuur markuu galay heesay wuxuu yidhi ceelbuurka caraare ceelbuurka caraare ceelbuurka caraare ma cirkay tegayaan aryaadhaha ceelbuur wax kama mataqaaniine afar walxaatay caan ku tahay oon mid lala lahayn horta koow burjikada soomaaliya dhan laga isticmaalo dibadana loo dhoofiyo iyadaa iskale cid la wadaagtana ma jirto balka hoos qabow'iyo gogol macaanna iyaday u badan tahay qaraya diirna warka eriiska dhaaf mugawaayahan khayraadkaas ceelbuur iska leedahay shacabku waa waayeen kashe ay ku soo saartaane beriga waxay joogaan hantiyay macaan waa midaan hooy laga odhaney helayoy war cabdulow bowlascanood war kama ah, hayside iyagoo ku dhaga hadlaya wasiirka warfaafinta somalilan koore waxay yidhaahdeen goojacde hablooga hadhinaad tahay sawma oga awow kuwa ina tahay ma oga isagu inu ku leeyahay ma oga waar bashiir dheera war ma hayside maanta mujaahid madaxweyne muuse biixi xildiid nashiidda maa loo daaray wuu mascasilahayaa maantoo kalana madaha na furan yeeray ikacay dhiiggaa ikacay ikacay boqolow itagay miyuu yidhi waar warkaa naga dhex geline muuse wuxuu yidhi waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dumarkiyo carruurtaba ina soo dareersha warwaaqlow arruurta lala dagaalgeliy dembe aalami ew warwaaqlow musharaxiroo duruuftu muuse la midaysay wuxuu yidhi wadaa jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweheshanno walaalayaal aan wada jirno walaalayaal maryaadhaha muuse iyo ciro waxaa isu geeya aniga waxay ila tahay aan heshiinno aan ishananno ila hadal adigaan kuhanweyne ila hadal waan kuu heelanahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa la yidhi yidhi guushu waa dad badan tahay guuldaraduna waa gablan dagaalka laascaanood rag qurbaha joogaa sheeganaya oo ku faanaya gooja cadda inay ka saareen somalilan oo wadamada ay joogaan dagaal oogama laga ogolyahay war qaar abale annaga amarka bixinnay ceelbuur markii la qabsadayna toban beelooda ah, waxay tidhi macawisleydaynaa guusha keentay brofesor yaxya caamir oo arrintaas la yaabayna waxa uu qoray ciidanka qaranku waa mahadsan yahay laakiin weliya furinta jooga ayaa taleefonka kula xidhiiray tobankii beelood mid kasta warta inay guusha ceelbuur keentay kadibna beeshii koowaad taleefankeedu wuxuu yidhi goobta adeega ma joogno beeshii labaad fadlan adeeganuma fasaxnid beeshii saddexaad fadlan soo wac mar kale beesha afaraad noo network beeshii shanaad fadlan lacag ku shubo beeshii lixaad waa dansan yahay beeshii toddobaad dhuud dhuud dhuud beeshii sideedaad halow dagaalkii mayaa bilowday beeshii sagaalaad halow weli diyaargarow ayaa ku jirnaa beeshii tobanaad halow diyaar laakiin intaas markay marayso weriyihii wuxuu yidhi beelaha iyo shacabku waa ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaateen qabashada ceelbuur waxaana ugu rajeeyey beelaha inay qaataan doorka laga sugaayo aryadhaha ciidan iyo shacab cid kasta oo shabaab inay la dirirto waa ku waajibe awceel kaasta oy caabi jireen cusbaa lagu qaasayaacid ceel kaasta oy caabi jireen cusbaa lawgu qaasayaacid wareedhaha kalamaanay ceelbuur iyo goojacadaha nugula meeraysanine tigtokgii uu yidhi wasiirka isgaarsiintu waa la xirayaa waa oo amarkii waa fuli waaye yaa dalka xukuma warbawa tigtog maxaa ku haysataa nin nxbid waa la xiray war wan xbid iyo telegaram dareenhandooda waayena aryaadhaha dalkan waxaa ka taliya huwaa tira ka badan yihiin eh. ma waadan maqli jirina majaa abeesa meel kaaley ka eh. muulax muulax leeyihiin warkalmaanay war ma haysaaniine eh. shirkii golaha wadatashiga qaranku wuxuu ka farmadhow samareeb laakiin madaxweynaha buntland siciid cabdulaahi deni kama qayb gelin naw war wadatashigiinna annaga maxaa naga galma ixtiraaf baana siinaysaan wadatashaoo badan ka jirnaysaa itiraafka helaase waarmadoy waadaa goosashada iga mudan war shirka golaha wadatashiga madaxweynaha hiiraan stayd ma lagu casuumay usuunaamaylakawanshibi madaxweynaha khaatuma hawlbaa u taalla war caalamka war kama haysiine calooshu shaqaystii ruushka ciidanka wagner waxaa la yidhi asasiina lagu dilay gantaalaan diyaaradda lagula dhuftay cajaladihii iyo rikooradii informeeshinka laga heli lahaana ruushka qaatay war hadda ka hor la waraysa wuxuu yidhi qofii khiyaana ma cafiyo warwar mahaysiina dalka naijer ciidankii afgamiga ku qabsaday waxay dhaheen safiirka faransiiska ha naga baxo laakiin faransiiska iyo balaayadhigoo waxay dhaheen dowladba uma aqoonsanin sharcina maahan safiirkeennuna bixi maayo oo maxoo gumaysiiya dalka ku haystaan obowma kula lihibaa haddayse dowladaha loo qalsanaysay safaaradu yihiin war ha wereerina gooja wax safiir ah ma joogo war gooja caddiya ceelbuur dadka degan waa isleeyihiin war walla weynay adduunyada war baa jiray oo weerar joogtaae weheshada ilaahay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falaqaynta wararkood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cadaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo